alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala اllahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii sideedaad ee ka mid ah alcaqiidat اlwaasitiya oo iska lahaa asheekh axmed ibn cabdixaliim ibn teymiyat alxaraani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay inuu musanifku ka soo baxay aayaadkii qur-aanka ahaa oo uu ilaahay u ka kabacdina uu axaadiidta bilaabay qaar ka mid a ah. waxaynu soo qaadanay sifadii sifatulkalaam aayaadkii ugu dambeeyey inaynu niri bal kalaamka iyo aayaadkan calaaqaadka ka dhexeeya oo musanifku u daliishanayo ha la soo sheego ma wadaan caaw mise sidii xalay oo kale ad iskeenteen haye mm-hmm. mm-hmm. kalaami sax wey aayadda koobaad wahaada kitaabuna anzalnaahu nusuulkaas uu soo degay kitaabka qur-aanka oo xag alla ka soo degay baa waxay ku tusinaysaa oo shaahid u tahay inuu kalaam ilaahi yahay marka ardada qaar ka mid a sheegtay laakiin dee waxaan rabay bal in la baxriso si fican hawshaas ayadaa loo soo baaro waa qeybta koobaad walow anaa walow anzalnaa hada alqur'aana waa la mid lafdiga nasuulkaana ku tusinaya ilaahay kalaamkiisa inuu yahay waidaa badelnaa aayata makaana aayatin dhowr meelood way kaa tusaysaa mid walba kalaamullahi inay uu qur-aanku yahay wallaahu aclamu bimaa yunazil waa kow waxaa labaadoo la mida ah, qul nazalahu ruuxulqudus waxaa ugu dambeeya wahaadaa lisaanu carabiyu mubiin lisaankana waxaan kusoo fasirnay inaa xasutaan maaqan luqa marka waa luqo carabi ah ee weliba fasiix ah qur laga hadlaya moogta marka hadii la yidhi lisaanun waa luqo luqadii de waa wax lagu hadlaya waa kalaamullaahi marka jaanibkaasna waa laga fiirinaya waxaynu soo qaadannay sifada sagaal iyo labaatanaad wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha iyo aayaadka ka dambeeya musanifku muxuu ilaahay in la arkayo ma adduunka mise aakharo adduunkana ilaahay ma lagu arkayo cid aragta miyaa jirta adduunkan ilaah ya ma jirto nebigaa la isku khilaafsan yahay habeenkii la dheelmay hal ra'aa rabbahu am la nebigu rabbigii ma arkay habeenkaa mise waa maya ayib marka laga hadlayo aragtida ilaahay dawaa'ifta muslimiintu inay qaybsamaan ayaynu sheegnay maaqay u qaybsamaya haye ya quraanka aanka si fican idkuma maqlo qur-aanka fasiraysa sunnada ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa ilaahay ma la arkayaa aragtidiisa marka laga hadlayo dadku ay arkayaan bay dadku qaybsan maaha sunnada inaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waa ru'yatullaahi inay dawaa'ifta muslimiintu qaybsamaan aye sax weeye ahlu sunnuhu waxay qabaan ilaahay in la arkayo aakharo indhahana lagu arkayo khuluuqiisa asagoo ka sarreeyana la arkayo ayib jahmiyada iyo muctasilada ay waa diidan yihiin aslan bahawshaa waa diidan yihiin culummada qaar ka mid ah sida aimatul ashaacir oo kaleeto waxay leeyihin waa la arkaya waa sax laakiin wax jihaho laga arkayo ma i jirto laakiin madhabkaas salafu saalix baa sax ah ayib waxaynu soo marnay sunnada marka laga hadlayo qaybo ay leedahay waa midda haddaayati la sheegahay sunnada qaybaheeda maxaa ka mid ah inay qur-aanka fasirayso sunno qur-aankay fasiraysa kow tusaale ma ka keeni kartaan sunnadiiyo qur-aanku wuxuu sheegay fasiraysa tusaale ahaan waxbaan ka sheegnay mhm. liladiina axsanu lxusnaa waziyaada inuu nabigu ku fasiray sal alay wasalam ru'yatullaahi aragtida ilaah waa sunno marka qur-aanka fasiraysa kow qaybta labaad inay caddaynayso haye qaybta saddexaad ya maxay samayn qur-aankay kutusinaysaa waa waa la sheegay haye wax uusan qur-aankuba sheegin inay sheegto maadaama iyaduba waxay tahay qur-aanku wuxuusan sheegin inay sheegto axaadiistan hameen hore xala soo marray badankeedaaba ka mid ah lallahu ah, ashaddu faraxan yadxaku llaahu iyo waxyaalaha la midka ah. soo mahasotaan aayad qur-aan sheegtay ma jirto lakiin xadiistii nebiga ayaa lagu sheegay sal l slm nusuulka ka mid ah ereyga nusuul laakiin ityaankii iyo majiiga aan soo mari jirnay laftirkooda imaansha haddii lagu fasiro culimmada qaar baa nusuulka hoosgelisa waa hagaag musanifku wuxuu ka bilaabayaa oo xale darsigu inoogu joogay wa qowluhu sala alayhi calayhi wasalama yaqulu tacaala ya adamu fayaquulu labayka wa sacdayka fayunaadii bisowtin ina allaha ya'muruka an tukhrija min duriyatika bacan ila annaar muttafaqun calayh u fiirsada yaquulu alla wuxuu leeyahay tacaala wuu sarreeyaay waa sifada soddon iyo shanaad waxayna ku saabsan tahay annidaa'u waasawtu dhawaq iyo cod inuu labadaba ilaahay u leeyahay subxaana wuxuuna musanifku sheegi doonaa laba xadiid sifada asowt wanidaana waxay ka mid tahay dee sifaadkii aan soo marro alkalaamkii xagga lafdiga iyo macnahaba waa sugayna ilaah wuxuu odhanayaa marka yaa aadamu aadamu nebi aadam buu la hadlayaa waa qiyaamada fa yaquulu nebi aadam wuxuu odhanayaa labayka waan ku ajiibay allow wa sacdayka ajiibitaan ajiibitaan kala ka dambeeyo waan ku ajiibayaa mar walbeetoba waan daa'imaya inaan ku ajiibo fa yunaadii ilaahay wuu dhawaaqayaa bisawtin soo ma jeedaan cod buu ku dhawaaqaya marka waxaad u jeedaa yaquulu sifatu lqowl yunaadii alnidaa bisawtin wuxuu ilaahay ku hadlayna cod inay leeyihiin ina allaaha alle ya'muruka wuxuu ku farayaa an tukhrija inaad soo bixisid min duriyatika caruurtaada xaggooda waa wixii ka farcamay bacan saarid iyo soo bixin ila naari naarta xaggooda caruurtaada qaar ka mid ah waxaad usoo saartaa naarta muttafaqun caleyh buhari muslim xadiidkaas ku waafaqay wuxuu aakhirkiisu aha wuxuu weydiinayaa ilaahayow imisaan soo saaraayo naarta usoo saara markaasuu ilahay wuxuu leeya kunkiiba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naarta u kaxeebi maxaa ka badbaadaya markaa hal xabo kunkiiba sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naarta u dareerina marka waxaad dareemaysaa aadamuhu say u badan yihiin naarta inay gelayaanba say u badan yihiin naartay gelayaan sababtu waxa weeye inta muslimiinta ay gaalada gaaladaa badan gaalada ayaa badan ayib halkaa marka musanifku wuxuu u daliishanayaa masaladaas sawdka iyo nidaha ayuu u dhegaysanau daliishanayaa waxaa la mid ah fastami dhegayso limaa yuuxaa waxa lagu waxyoonaya dhagayso waxaa la waxyoonaya marka waa sawd uu maqlayo nabiyulahi muuse laga hadlay sawd iyo cod uu maqlayo weeyaan marka qaacidada sidaasaad ula dhaqmaysa ilaahay cod buu leeyahay oo sawd buu leeyahay oo dadkiisu u dhawaaqayo la hadla oo qowl buu leeyahay oo kalaam buu leeyahay kan makhluuqna meella kama shabahdo qaacidada sifaadka ilaahay marka laga hadlayana culimmadu waxay yidhahdaan alqowlu fi sifaati alqowlu fi sifaat tilmaamaha ilaahay in laga hadlo wax laga yidhaahdo kalqowli fi daat daatada ilaahay in laga hadlay la midta isku dhan bay u socdaan sidaad og tahay ilaahay daato inuu leeyaho wujuud leeyaho ilaahay joogo jiro ayaad waxaad u aaminaysaa inuu sifaat iyo tilmaamaaba leeyahay daatada ilaahay makhluuqa saysan u shabihin baa waxaan leenahay sifaadkiisuna makhluuqa kuwada ma shabaha shuqul iskumale qaacidadaasna waa qaacida ahlusunnuhu isla ogolyahiin alqowlu fi sifaati kalqowlu fi daat sifaadka ilaahay wax laga yidhahda daatada wix laga yihahda unbaa sifaatkana laga odhan dhan kale waxay yidhahdaan alqowlu fi sifaati farcun can ilkalaami fi daat in la hadlo oo la yidhahda sifaatkan laga hadlaya waxay farac ka tahay daatada ilahay laga hadlo oo haddaad tidhaahdid ilaahay samciga iyo maqalka iyo yadda gacantaa soo maray iyo waxa weyaan waa siday qofkii yidhaahda daatadiisu miyaad garanaysaa maya ma garanayo gacantiisu siday tahayna ma naqaano suu maqalkiisu yahay ma naqaano araggiisu siduu yahay ma naqaano laakiin waa sugaynaa inuu leeyahay ayib taas weyaan marka iyo wa qowluhu nebiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama maa minkum idinka idinka mid ma aha min axadin qofna oo minkum tuwa khabar muqadama axadintana ismigaa majruurkaa xagga lafdiguu ka jaran yahay laakiin mintu waa zaa-ido ilaa sayukallimu wuu la hadli doonaa hu insaankaas rabbuhu rabbigii walxaal laysa uusan ahayn beynahu qofka iyo wa beynahu ilaahay dhexdiisa tarjumaa tarjumaanun wax hadalka u kala celiyo u kala fasira halkan waxaa laga hadlayaa ilaa sayukallimuhu rabbuhu sifatu lkalaam waa soo marray soo maaha inay sifo ilaahay tahay oo ilaahay uu iska leeyahay oo uu hadlo siduu rabo iyo wuxuu rababa uu ku hadlo ayib waa soo marra xadiidkiina marka tan un baynu ku haynaa ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta wuu la hadli doonaa qiyaamada laakiin haddii la yidhaahdo gaalku la hadlaya ishkaal ah waxaa imaan qur-aanka ilaahay qolyo uu ka hadlayaba waxaa jiray uu tilmaamay walaa yukalimuhum llahu yowma alqiyaamati ilaahay qiyaamada la hadli maayo laba tafsiir bay culummadu maraan in la yidhaahdo qiyaamadu meelo badan bay leedahay oo dadku ay marayaan meelaha qaar ka mida ilaahay la hadli maayo gaalada meelaha qaar ka midana wuu la hadlaya marka haddaad aragti qur-aanka iyo sunnada meela leeyahay gaalada ilaahay la hadli maayo waa meelaha qaar ka mida qiyaamada laakiin meelaha qaarkood waa lala hadli tafsiir labaad baa wuxuu yahaa wuu la hadlayaaye hadal ayaga wax u tara oo ay raxmad ka helaan ilaahay kula hadli maayo hadal uu ku cadaab mudanayaan buu ilaahay kula hadlaya labadaa tafsiirba marka culimmadu way maraan marka ilaahay wuu la hadli doonaa qof walba intana nacaw meesha fadhida qof walba waa inuu suuraysto ilaahay baa la hadlaya adiga ilaahayna cid idiin dhexaysaa ma ay jirto waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso haddaan luqada carabiga aqoon ka waro oo yaa ku yidhi ilaahay carabiga keliyu yaqaanaa wax allaala waxaa dunida luqa ka jiro dhan asagaa samaystayba luqooyinka dadku inay kala duwanaadaan oo dadku qooba luqa ay leedahay baaba waxay ku tusinaysaa ilaahay aayaadkiisa waaweyn ikhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum midabkeennu inteennaa waa kala duwan yihiin luqooyinka dadkuna way kala duwan yihiin labaduba waxay daliil u yihiin ilaahay waxdaaniyadiisa sida awgeed jinayska kan ku hadlayay iyo soomaaliga iyo carabigaba kulligood ilaa sayukallimuhu rabbuhu walaysa baynahu wa baynahu turjumaan culamada qeyr ka mid waxaa arkaysaa le luqada carabiga baran ilahay qiyaamada maxaa kula hadlaysa khata wey arrinkaas ah, se ilaahay waxaweyn u afgaranaysaa arrinkaasu sax maaha waa luqatul ahlujannaay dadka qaarku odhanhaya yaa yiri horta waa luqatul ahlujanna carabigu ma ayad qur sheegtay in jannada carabi bes looga hadlayo hadduu qofku rabo jaynays inuu ka hadla jannada uu ku hadlaaya lahum maa yashaauuna fiiha subxana mina soo chines qofka raba iyo hindi iyo waxa weeyaan soomaali iyo kenya waxa weyaan xabashi iyo sudaneys iyo carabi kuu rabo uu ku hadlo qofku ayaguna waa isfahmahayaan allahna subxaana wa tacala luqooyinku dhan asaga abuurtay marka luqada carabiga way fiican tahay luqooyinka ugu fadli badan tahay waa luqadii qur-aanka laakiin yaan loo laga dhigin luqo keligeed ilaahay uu dadka ku fahmo inay tahay khata weeyo arrinkaas iyo wa qowluhu nebiga oraahdiisa sala allahu calayhi wasalama fii ruqyati lmariidi qofka jiran tufidiisa masder weeyaan marka ama ismasder marka faacilkiisa in loo idaafeeyo iyo mafcuulkiisa in loo idaafeeyo labadaba waa saxo maxaa laga wadaa in la yidhaahda fii ruqyati lmariidi qofka xanuunsan isku tufidiisa isku arintiisa asagu isku akrinayo ama fii ruqyati lmariidi qofka xanuunsan ku akhrintiisaa wax lagu akrinayo soo laba ma kala ah inaad adigu isku akridid iyo in lagugu akhriyo buu nebigu wuxuu ka yidhi qofku wuxuu odhanayaa rabbunaa rabbigeen allaahu alla weeye alladii allahaasoo fi samaa'i ay cala samaa oo fiida calaa waa loo isticmaala qur-aanka waxaad aragtay ayadoo la leeyahay famshuu socda fii manaakibihaa dhulkaa laga hadlayay dhinacyadeeda iyo dusheeda ku socda marka fii haddii la yidhi dhulkii fii manaakibihaa macnaheedu maaha dhulka gudihiisa inta gashaan gudihiisa ku socda ee waxa wey fii manaakibiha waa calaa taasaa laga wadaa fii manaakibiha saas laga wada siiruu fi lardi qul siiruu fi lardi siiruu fi lardi marka fi lardi marka la leeyahay waa cala alardi fiidu calaa waa ku tusa la usallibannakum fii juduuci naqli marka fiidu calaa waa marka rabbunaa alladii kii fi samaa'i ay cala samaa'i cirka dushiisa ahaaday taqadasa waxaa dahirnaaday oo aan nuqsaan iyo ceeb midna lahayn ismuka ilaahu magacaaga hal magac keliya ma aha asmaado dhan baa loola jeeda amruka arrinkaagu fi samaa'i xagga sare ayuu ahaaday iyo wal ardi xagga hoosaba kor iyo hoosba ilahay baa ka taliya yudabiru lamra so ilahay qur-aan kuma sheegin kor iyo hoosba ilahay baa ka taliya kamaa sida raxmatuka naxariistaaduba fi samaa'i xagga sare ay u tahay oo xagga hoosaba soo raxmadda ilahay ma taalo haa maxaa kor loo fiiri kor keliya hadda loo looga hadlayaa mariidku waa jiran yahayoo ilaahay korka caafimaadha kaaga soo dejiyay intaas inuu maqlo wuu jecelyahay ijcal ilaahu waxaad yeeshaa raxmataka naxariistaada fil ardi dhulka dhexdiisa ilaahu naxariistaada caafimaadkaaga iyo roobkaaga iyo raxmadaada ilahu dhulka kee iqfir ilaahu noo dhaaf lanaa annaga xawbanaa dunuubteenna waaweyn xuuban kabiiran qur-anka soo kubin arag xuuban kabiiran xuub iyo haddii la israaciyo iyo waxa weeye khataaya xubanna waa dembiga weyn khataayaana waa dunuubta yararka ikfir ilaahu noo dhaaf lanaa annaga xawbanaa dunuubteenna weyn iyo wa khataayaana dunuubteenna yaryarka anta adugu rabu tayibiin kuwa wanaagsan rabbigood baata oo kuwa xunxunaya rabbibaa rabbi u ah rabu ayibiin marka maxaa laga wadaa waa ruubiye khaasoo dadka wanwanaagsan ee ahlu khayrka ah ilaahay allaha sida goonida u xifdiyaata anzil ilaahu soo deji raxmata naxariis oo min raxmatika naxariistaada ka mid ah iyo wa shifaa'an caafimaad iyo daawo oo min shifaa'ika caafimaadkaaga ka mid ah calaa haadaa kan dushiisa alwajaci ee xanuunka ah xanuunkan aan dareemayo waa haddaa adigu isku akhrinaysid ama qofkaad ku akhrinaysa xanuunka qofkaan haya ila ayow raxmad iyo shifo iyo daawo u soo deji oo fa yabra'a markaa uu buskoodo xadiiun xadiid weeye xasanu wanaagsan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey iyo waqayruhu abu daawuud cid aan ahayn xadiidkani wuxuu musanifku u deliishanayaa ilaahay culuwigiisa iyo sarrayntiisa aayaadkeedana waa soo baray hadday tahay alistiwaa iyo hadday tahay culuwiga ilaahayba wuxuuna u deliishanayaa rabbuna allahu aladii fi samaa'i ay cala asamaa ayib waa ilaahiga ka sarreeya makhluuqiisa magaciisu waa dahiran yahay taladiisa iyo amarkiisu dhulka iyo cirkaba way ka shaqaysaa raxmadiisu xagga saray ahaatoo ka soo degtaa ilaahu raxmadaada waxaad yeeshaa dhulka dembigeenna weyn iyo keenna yarna ilaahu dhaaf anta rabu tayibiin dadka wan wanaagsan rabbigood baata dadkao dhan rabbigu u yahay waa rububiye khaas ah ayib musanifku xadiidkaasa ujeedaan xugun buu saaray xadiidun xasanun uu xukumo sidaas u saaray culamada qayb ka miduna dacfi bay ku sheegaan laakiin masalada uu ka hadlaya waa masalo waadix qofka xanuunsan asna qur-aan waa isku akhrin karaa asagana waa lagu akhrin karaa iyo wa qowluhu nebiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi alaa ta'manuunii miyaydaan i aaminayni walxaal ana anuguna amiinu man axad ku aaminay aan ahay fi samaai cala samaai cirka dushiisa ahaaday xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa ah. bukhaari iyo muslim baana wariyey sabab uu xadiidkaanu lahaabaa jira nebigu cali ibnu abi aalib buu inta u diray yaman buu xoolo halkaa ka keenay sake ah xoolihii halkaa markii laga keeno nebiga loo keenay buu dad khaasa u qaybiyey dad baa marka ka biyadiiday waxaa nebiga u yimid ayadoo dad ay ka biyadiidsan yihiin oo qolyo u arkaya ayagu inay xaq u leeyihiin ay biyadiidsan yihiin nin indha godgodan oo weji kuusan oo dhafoorku soo buuran yahay oo gar weyn leh oo waxa weeyaan macaus guntigu halkaas u marhayo gaaban oo timo xiran yihiin oo muluq ah ayaa u yimid markaasuu yidhi cadaalad maadan samayn cadaalad samee si wanaagsanoo cadaalada dadka wax ugu qayba nebigu ku leeyahy markaasaa nebigu yidhi arrinkaa raqabe haddaanan ilaahay ka baqino cadaalad samayn yaa waayo cidda cadaalada samaynaysa ninkiina waa iska dhaqaaji saxaabi meesha taagnaaba yidhi nebi allow kan sidaa kuula hadlaya inuu noolaadaba ma istaahile ma dilaayo ma ii fasaxaysaayo qorta aan u dheereeya markaasaa nebigu yihi naga daa lacalahu yusalli inuu yahay qof tukadaa laga yaabaaye faraha ka qaad inagu salaadaaba la isku gaadaa meelaha qaarkood masaajidda markii hebeloo masaajid ka soo baxaayo mid masaajid ku jira iyo mid masaajid salaaddii ku jira ha cabdiqaadir gacmay kalagy ku dhinta salaad casar buu ku jiraa lagu leeyahy masaajid ku jiraa barti baa lagu gaada marka ragna halkaasay ka raadsanayaan nebiguna wuxuu leeyahy sala allahu calah wasalam kii caayay oo aflagaadeeyey oo yidhi ilaahay ka baq macnaheed waa maxay alla kamaadan baqina ka baq cadaalad samee cadaalad maadan samayni baa nebigu wuxuu leeyahy naga dhaafo inuu tukanaya laga yaabaa inuu tukanayo ayaa laga yaabaa asal marka waxaa weeye dadka musaliinta ah muslimiinta ah dhiigoodu waa macsuum waxa uu ku banaanaan karaana waa in sharciga looga dambeeyo hawa raacnimo maa ayib marka nebigu uu sheego ninkaas waa ninkii khawaariji ka soo fircantay sida nebigu uu tilmaamay marka wuxuu leeyahay xoolahan waa qaybiyey dad mustaxiqiin ku ah ayaan siiyey wax nebigu uu ka meelaystana ma jiraan ilaahay baa wuxuu igu aaminay ummaddaa diintooda iyo waxyigii la iisoo dhiibay buu ilaahay uu aaminayay miyay aamini laadiin idinkoo bani aadam oo la iisoo kiindiray ilaahaygii abuurtayba baa igu aaminay wa ana amiinu man fi samaa waa allah waxaa i aaminay allaha xaggaa sare jira marka waa sifat lculuwi bay xadiidkan u daliishanaya musanif iyo wa qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi walcarshu carshiguna fowqalmaa'i biyaha dushooduu ahaaday wallaahu allana fowqalcarshi carshiga dushiisa ayuu ahaaday wa huwa alleh yaclamu wuxuu og yahay maa waxa antum idinku calayhi dushiisa a ku sugantihiin xadiidun xadiid weeye xasanun ee wanaagsan rawaahu waxaa wariyey abuu daawuuda abuu daawuud baa wariyey iyo waqayruhu asaga cidaan ahayn xadiidkan waxaa ku qoran ad ujeedaan walcarshu fowqa almaai wallaahu fowqa alcarshi marka waa culuwiga ilaahay taasi ilahay inuu carshiga ka sareeyo wa huwa yaclamu maa antum calayhina waa maxay waa cilmullaahi ilaahay cilmigiisa iyo sarrayntiisana labadaba waa soo maray kitaabkan caqiidatulwaasidiya sheekha markuu qoray rag wakhtigiisi joogay oo waxaa jiray waxyaala ku buriyo yii kitaabkan waxyaala uu ku khaldan yahaa jira xadiidkaana ka mid ah waxyaalaha lagu qabsay ragga ay ku qabseen kasoo horjeeda mukhalifiintiisa xadiidul awcaal baana loo yaqaano ee mashhuur uu ku yahay xadiidul awcaal waxayna yidhahdeen xadiidka kitaabka aad ku qortay oo aad sifaadka ilaahay u daliishanaysid xadiid jira ma aha ma sugna dacfi baa ku jira markaasuu ka niqaash marka asagu wuxuu qabaa xadiid saxiixa inuu yahay shawaahid iyo duruq iyo adduunbuu u keensaday marka wuu ku dooday wuxuuna leeyahay xadiidkani waa sugan yahi waa midda labaadee xadiidku waxa uu ka hadlayo oo ilaahay fowqa alcarshi inuu yahay qur baa u markhaati kacaya wa huwa yaclamu maa antum calayhi qur iyo sunnadii baa u markhaati furaya marka masaa'ilka lagu qabsay ka mid taha xadiid six ahaan uu ka niqaashay iyo wa qowluhu nebiga oraahdiisa sala allahu calayhi wasalama liljaariyati gabadhii uu ku yidhi ayna xaggee ku sugnaaday allaahu alle ilaahay xagee jiraa qaalat waxay tidhi fi samaa'i xagga sare qaala wuxuu yidhi nebigu man axadkeebaan ana anugu ah anugu yaana qaalat waxay tidhi anta adugu rasuulullaahi ilaahay kuu soo dirsaday baa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam actiq xoreeh haa ayada fa innahaa ayadu mu'minatun mid ilaahay rumaysan weeyaan rawaahu muslimun muslim ayaa wariyey musanifku xadiidkan wuxuu u deliishanayaa culuwiga ilaahay iyo sarraynta ilaahay laba dhinac labadaba wuu ka deliishanayaa marka koow wuxuu ka deliishan in nebigu gabadha uu su-aal weydiiyo yidhi ayna xaggeebuu ku sugnaaday allaahu alle ilaahay xaggee jiraa taasi waa qodobo waa dhan uu ka deliishanayo qodobka labaad gabadhii markay jawaabtay fi samaaina ay tiri nebigu hawshaa waa u sugo waa u ogolaaday ma ilaahay baad samadu jiraa leedaha muusan odhan marka dhanna su-aal buu ka keenay nebigu sal alla alayh wasalam oo gabadha isagaa weydiiya allah dhanna nebigu wuxuu sameeyey iqraar uu hawsheedii ayada ahayd u u ogolaaday labadaas qodobba waxay ku tusinayaan culuwiga ilaahay iyo sarraynta ilaahay ahlu sunnana waxay qabaan aynalaah in la yidhaahdaa inaysan wax ceeba lahayn imaamu shaafici kitaabkiisa risaalada ah wuxuu ku qoray xataa dadka in lagu imtixaami kara inay bannaan tahay oo la yidhaahdo loo odhan karo aynalah caqiidadiisa iyo mubda'iisa oo aimadu sidaa samayn jireen ayuu kitaabkiisa risaalada ku qoray wax ceebana male mukhaalafiinta xadiidkan kasoo horjeeda oo isku daya ama qaarkood inay yihahdaan ma sugno idiraab baa ku jira ama macnihiisa ay leexiyaan oo meel kale u leexiyaan ama ay yidhahdaan gabadha carab la-ayd in tawxiidka loo qabtana waa la rabay meel meel boqolba meel bay ku tuureen ka tuureen gabadhu hadday carab lahayd wax la deliishanaya gabadha hadalkeedii ma ahane waa ereyga nebigu uu ku hadloo ayna laha kow iyo iqraarka nebiga sal alay wasalam leanna mabda'a meesha wax laga qaadanaya caqiidada waa waa waa waa waxyiga ama kitaabka qur ha noqoto ama sunnada nebiga ha noqotee gabadhu marka maaha iyadu wax wax sharciyeeyey su iyadu iska ma leh nebigaa iskale ayna lah iqraarka su-aasheedii mark jawaabteediina nebiga iskale sal alay slm uu ogolaaday actiqaa fa inaha muumina ayib qaar baa waxaa ku soo aroortay rabbigaa waayo hadda waxaa ku soo aroortay ayn allah isdiidi mahayaan rabbigaa waayo in la yidhaahdo xaggana markay tihi waa ilaahay uu yidhi ilaahay xaggee jiraa oo tiri xagga saluu jiraa ayib marka musladu musladu hadda u waxa weye waa culuwullaahi ilaahay sarrayntiisa wey inuu makhluuqa ka sarreeyo iyo wa qowluhu nabiga oraahdiisa sala allahu calayh wasalam afdalu liimaani iimaan midka ugu fadli iyo fiicnaan badan an taclama waa inaad ogaatid anna allaaha alle macaka la jirankaaga inuu yahay xaydumaa meel allaala meeshi kuntaada haatidba xadiidun xadiid weeye xasanun wanaagsan dabaraani baa awsadka ku wariyey haytamina haytamin wuxuu ku wariyey wuxuu ku wariyey majmaca ayuu ku wariyey ayib imam haytami meeshaan marka musanifku wuxuu sheegay afdal liimaani xadiidkaasa an taclama ana allaha macaka maciyadu inay maciyo khaas ah iyo maciyo caama u qaybsanto somaynaan soo marin waa maciyadii khaaska ahayd inuu ilaahay kula jira inaad ogaatid meel kastoo aad joogtid xayumaa kunta meel allaala meeshaad joogtid inaad ogaatid ilaahay maciyadiisiiyo inuu kula jiro iimaanka waxyaalaha ugu fadliga badan ayay ka mid tahay iyo wa qowluhu nabiga oraahdiisa sala allahu calayhi wasalama idaa goortii qaama uu istaago axadukum midkiin ila salaati tukashada iyo salaadda xaggeedana uu u istaago falaa yabsuqanna yuusan u tufin qibala wajhihi wejigiisa dhinaciisa xagga qiblada walaa can yamiinihi midigtiisana yuusan u tufin fa in allaaha alle qibala wajhihi wejigiisa xaggiisa ayuu ahaaday walaakin can yasaarihi bidixdiisa ha u tufo ow taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda ha ku tufo muttafaqun calayhi xadiidkan waa laisku waafaqayoo bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkan ahlusunna waxay qabaan haddii la yidhaahdo waa axaadiidu sifaat ilaahay inuu sarreeyo ee makhluuqiisa ka sarreeyo soo culuwi ilahay kamaynaan hadlayn iyo sarraynta ilaahay iyo qofkii tukanayay meeshu u jeeday buu ilaahay ka jiraa ma isdiidayso isla markaba qofka dadka maskaxdooda haddaad sawiratid ilaahay soo muusan sarrayn qofka tukanaya qiblada usii jeedana soo halkaan ma ahanoo meel asaga ku aadan ma ahan wuuba sarreeye halkaan xaajira maxaa jira haddaad tidhaahdid dee meesha waxaa ka imaanaya waxa aad suuraysanaysaa waa wax makhluuq waay makhluuq baad suuraysanaysaa laakiin ilaahay makhluuqiisoo dhan asagoo ka sarreeya oo kulligood ka sarreeya culuwu daat hadday tahay iyo culuwu sharaf hadday tahay iyo sarreyn xagga sharafta uu ka sarreeyo iyo xagga awoodda hadday tahay awood ahaan inuu ka xoog badan yahay oo asagu maamulo u taliya hadday tahay intaba ayuu haddana qofkii tukanayay wejigiisa isku soo aadinaya asagoo sarreeya inuu soo dego soomaynaan soo marin nusuulkiisa maji iyo ityaan soomaynaan soo marin sarraynta ilaahay iyo inuu imaanayo iyo inuu soo degayo miyay isdiidayeen inuu qiblada qof tukanaya wejigiisa isku soo aadiyana ilahi ma istiiy sababtoo ah ilaahi wa tacaala waxa bani aadamka ka soo wareeraysaa waa ka duwan yahay wa tacaala qaacidadaa marka qabso wax iska hor imaanaya male wax iska hor imaanaya male ayib culammada qaar ka mid ana waxay xadiidku wuxuu ka hadlahayaaba sifaatka ilaahay maahane waa qiblada inaad si wanaagsan ugu jeensatid oo aadan qiblada candhuuf u tufin qiblada in candhuuf loo tufo ama salaad ku jira ama ha ku jirin ama masaajid ku jira ama ha ku jiraan lama ogola nebiga sal alla alay waslam ninbuu dad inta imaam uga dhigay ayaa ninkii galab intuu salaada tujiyey buu qiblada masaajidka candhuufu tufa markii nebiga loo sheegayna wuxuu yidhi salaaddanba ninkaasu idinma tujin karo salaaddii tii ku xigtay buu imaam ahaa xilkii in laga qaadayna muusan ogey dadkiibuu dabcan inuu tujiyo waa u diideen salaaddii mana tujinaysa yidhaahdeen nebigu u tegey xilku waa cajiib salaaddii waa la ii diiday inaan tujiyo aad igu ogeyd markaasuu yidhi waa ku saxan yihi in laguu diidana waa istaheshaa ilaah iyo rasuushiisa rasuulkiisaba waa dhibtay dhib baad la timid maadaad qiblada candhuufu tuftay xadii baa kusoo aroray man tafara tujaaha qiblati qiblada xaggeeda qofkii candhuufu tufa jaaa yowma alqiyaamati watafluhu bayna caynayh candhuuftii iyo xaakadaad qiblada u tuftay laftirkeediio halkaa kaaga talaad qiyaamada imaanaysa marka masaajidka daaqadiisa haddaad tuftid qiblada ay adoo banaankaa maraya iyo lama ogola meelaha kale u tuf xagga midigtaana candhuufa u tufi hadday noqoto inaad candhuuf tuftid saddex meelood baad u tufi kartaa xagga bidixda kow waa hadii bidixda uusan qof kaa xigin hadduu bidixda qof kaa xigood candhuuf u qofku waad dhibtay ama xagga hoostaada inaad ku tuftid hoosta aad ku tufaysaa qof guriga haddaad inta timaado rooggiisa ku tufta ka warran tiaad xadiis baan kusoo qaata khalad way arrinkaas lama ogola wadaad waa kitaabtan allagaysan jiray baa waxaa maare uga weyn kaba cusub markuu soo gato masaajka la soo gala warkabaa masaajidka kadaa hadii la yihah masaajidka roog bayaan wuxuu ohan jira nebigaa ku tukan jiray waagii dambe tuu guurso aroos gala xertii uu marka u yeeray gurigiisa rag shawciil u qabay baa guriga kabaha la soo galay marka guriga guriga kabaha ka bixiya markaas waa ku tukana adeer soo adigoo kuma tukatay oo nebigu kuma tukan jirin haa soo masaajidka lamaada geli jirin gurigaagana waa la gelaynaa baa layihi raalli ah marka waxaa weeye hoostaad u tufaysid wax dhibow haduu ka imaanayo roog iyo waxyaa la lama ogola meesha saddexaad waxaa weeye cimaamad iyo go iyo garbasaar wixii qofku mar ahaan uu wato inuu inta soo qaato ku tufo uu dhex ismarmariyo oo meeshii maradii ku jiijido ku baabi'iyo ayadana waa wax dhibaa male laakiin midigtana lama ogola hortaadana uma tufi kartid ayib waxaa jirta laba waxyaaloodo khaldan oo dadka qaar ay aaminsan yihiin oo qolyaha waxay xadiidkan u leeyihiin ilaahay soo qiblada qofka ma jiro haa waxay ku tusinaysaa allahu fii kulli makaan meel walba ilaahay inuu joogo daato ahaan arrinkaasi waa khalad culuwiga ilaahay bay diidan yihiinoo inkirayaan taasi marka waa qodobo waa khata qaybta labaadna waxa weeye qolyo diidan oo leh xadiidkan wuxuu tusinayaa raddina ku yaha dadka aaminsan bay yidhahdeen ilaahay carshigiisa inuu ka sarreeyo suu carshiga ilaahay inuu ka sarreeyo maynaan soo marin xira xadiidkaana radin ku ah ilaahay carshigiisa inuusan ka sarrayn sababtoo ah qofkii tukanayaa waxaa la yidhi qibala wajhihi wejigiisa xaggiisuu jira marka ma isdiidayaan ilaahay makhluuqiisa asagoo ka sarreeya oo haddana qofka tukanaya xaqiiqatan qibala wejhii jira waxaa cajiiba nabigeena markuu safraya waxyaaluhu akhrin jira waxaa ka mid ah allahuma anta asaaxibu fi safar waalkhaliifatu fi lahli qofkii safray ee socodka galay nebigu wuxuu leeyahay ilaahay baa saaxiibkiisa oo xifdinaya ehelkii uu ka tegayna ilaahay buu uga tegay ayib waa cajiib marka ilaahay marka waxa aad tasawuran kartid oo makhluuq aad ka tasawuran kartid ma ah hadii la yihahdo xataa ilaahay xadiidka qibala weji adduunka imise waxa weyaan qaaradood baa laga soo tukadaa ama imise hadda waxaa laga yaaba maqhribka inagu tukanay dad bay salaaddii subax u tahay saas maaha dad baa laga yaaba duhurkii inay u tahay waa kala duwan yihiin mid walbeeta ilaahay qabala wajhi wey marka ilaahay wax bani aadamka aad ka tasawuran kartid iyo malaaigta iyo ma aha allahu rabاlcaalamiin wey subxaana iyo wa qowluhu nebiga hadalkiisa u yidhi allaahuma allahayow raba asamaawaati cirarka rabbigii iska lahaayow samaawaadkii asabci ee iyo wal ardi dhulalkii toddobadaha iyaguna wa raba alcarshi carshiga rabbigii iska lahaayo carshigii alcadiimi ee weynaa rabbanaa annaga rabbigeenow iyo wa rabba kulli shayin shay kasta rabbigiisow faaliqa alxabbi midhaha soo dhasha allaha kala dhambalow iyo wannawaa timirta munsila tawraati towraad allihii soo dejiyow iyo walinjiili injiil iyo walqur'aani qur-aanka acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min shari nafsi naftayda sharkeeda iyo wa min shari kulli daabatin noolo kasta sharkiisa daabadaasoo anta adugu aakhidun mid haya aad tahay binaasiyatiha foodeeda anta adugu al awalu allaha horreeyey baa tahay waan cidi ka horraynin falaysa laysa ma ahan qablaka adiga hortaada shay-un shayna wa anta aduguna al aakhiru allaha dambeeyaa tahay fa laysa ma ahan bacdaka gadaashaada shay-un shayna wa anta adugu addaahiru allaha sarreeyaad tahay falaysa ma ahan fowqaka dushaada shay-un shayna wa anta adiguna albaatinu allaha dhow baad tahay falaysa ma ahan duunaka sokadaada shay-un shayna iqdi ilaahyow iga gud cannii xaggayga addayna daynta wa aqninii ilaahu iga kaafi oo iga filno oo iga deeq min alfaqri saboolnimada iyo waxla-aanta rawaahu muslimu muslim baa xadiidkan wariyay xadiidkani wuxuu ka hadlayaa dhowr masalo kow culuwiga ilaahay iyo sarrayntiisa wuu ka hadlayaayo munsila atawraati waalinjiili waalqur'aan inuu intaba ilaahay soo dejiyo xag ilaahay ka yimaadeen waxay ku tusinaysaa culuwiga alle iyo sarraynta alleh sifatu oo ilaahay inuu horreeyey horreyntiisuna meelay ka soo bilaabatay aysan lahayn ayadana wuu ku tusinayaa wuxuu ku tusinayaa sarraynta ilaahay dhan kale anta daahiru oo nebigaa fasiray oo falaysa fowqaka shay waa tafsir nabigu uu fasiraya sal alه wasalam allaha addoommadiisa ka sareeyay marka ilaahay weeye wa anta albainu marka la leeyahay ilaahay dadka ku dhex jiro ku dhex khaldan ha u qaadane nebigaa fasiray sal alay slam falaysa duunaka shay waa qurbi ilaahi iyo dhowaansho ilahay makhluuqiisa ugu dhow yahay bicilmihi wa xifdihi ugu dhow yahay iyo ogaanshihiisa sida awgeed bay culimmadu waxay leeyihiin xadiidkaani wuxuu ka hadlayaa waa sifaadkaas ilaahay subxaanah wa tacaala rab alcarshi alcadiim rabbanaa waraba kulli shay faaliq alxabbi wاlnawaa munzil اtowraati wاlinjiili wاlqur'an acuudu bika min shari nafsii wa min shari kulli daabati daabaddu waa noolo kasta wax kasta oo noolaho uunka dunida jooga ah wixii shar lahaad ilaahay sharkooda ka magangelaysa ilaahay baana kulligood gacanta ku wada haya sidaa ogeed sifaadkan ilaahay waa leeyahay kuwa makhluuqana meella kama shabahaan ma diidayno oo tacdiil ku samayn mayno ma tamhiilinayno ama ma tashbiihinayno kuweena u ekaysiin mayno ma taxriifinayno leexin mayno oo meel kale u leexin mayno laakiin waynu sugaynaa nuhbituha maca tanziih waa sugaynaa inagoo weliba ilaahayna inuu makhluuqiisa ugu egyahay ama meel ka shabaho ka nasahayn wuxuu xadiidku ku tusin in ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa loogu tawasulo raba asamaawaat raba alcarshi alcadiim rabbanaa waraba kulli shay faaliq alxabi walnawaa munzila towraati walinjiil wlfurqaan wlqur'aan intaasoo dhan markuu soo yidhi buu duca bilaabo acuudu bika min shari nafsi wa min shari kulli shay min shari kulli daabatin anta akhidun binasiyatiha haddana wuxuu dhexda soo geliyay nebigu sal alay wasalam inuu ilaahay ku tawasulo anta alawalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta alaahiru falaysa fowqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay markaa kabacdi iqdi can ladayna wa aqninii min alfaqri iyo wa qowluhu nebiga oraahdiisa sala allahu calayhi wasalama lamaa goortii rafaca ay kor u qaadeen assaxaabatu saxaabadu aswaatahum cododkooda bidikri xusitaanka ilaahay ay xusayaan ay kor ugu qaadeen uu yidhi nebigu ayuhannaasu wardadow irbacuu u dhimriya oo u tura calaa anfusikum naftiinna dusheeda tartiibsada waxbaa iskadeedinina fa innakum idinku laa tadcuuna baryi maysaan asamma alla dhagala baryi maysaan walaa qaa'iban mid idin idinmoogo idinka maqana baryi maysaan innamaa tadcuuna waxaad baryaysaan samiican alla maqal badan oo wax walboo lagu hadlo haddii kor loo qaadaya haddii hoos loo dhigaba maqlaya basiiran ee arag dheer oo wax walba u jeeda qariiban ee addoommadiisa u dhow ina aladii allaha tadcuuna aad baryaysaan huwa asaga aqrabu mid uga dhowaansha badan weeye ilaa axadikum midkiin xaggii min cunuqi raaxilatihi gaadiidkiisa luqunteeda gaadiidka aad saaran tahay luqunteedu su kuma dhowaa allaha aad baryaysaa kaaga dhowaansho badan muttafaqun calayhi xadiidkan waa laysku waafaqa sifadani waa sifada lix iyo soddonaad waxayna ka hadlaysaa sifatu lqurbi wadunuwi dhowaanshaha ilaahay addoommadiisa uusoo dhowaado alqurbu wadunuw inuu addoommadiisa usoo dhowaado ayib laba meelood buuna musanifku ku sheegayoo meelina waa halkan meel kalena wuu ku soo celin doonaa waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ayuu ku keeni doonaa raxmatullaahi calayh wuu soo celin doonaa allah subxaana wa tacaala qurbigiisu daata ahaan allah subxaana wa tacaala dee qurbi daatiu leeyaho addoommadiisa usoo dhawaaday sida nusuulka soo degitaanka iyo majiiga iyo ityaanka iyo maanshaha ah waxaanan horay usoo tilmaanay alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat sifaatka marka laga hadlayo daatadii oo laga hadlay oo kale weeyaano sida daatada ilaahay baadan u aqoonin ayaa kayfiyada iyo qaabka uu addoommadiisa ugu soo dhowaadana aadan garanaynin keliya ilaahay waa inoo dhow yaha cilmi ahaan iyo daat ahaanba waa inoogu dhowyi asagoo haddana ka sarreeya makhluuqiisa oo culuwi daatii aan u qirayno oo haddana inoo dhow yahay allah subxaana wa tacaala ma inkirayno ma diidayno ayib marka qaacidadaasi waa qaacido muhiimadeeda leh qaacidadan ku saabsan alqowlu fi sifaati kalqowli fi daatna xifdiya oo iyadana qorta waa wanaagsan tahay alkalaamu fi sifaati farcun can alkalaami fi daat waa isku wada mid qurbiguna waxaa weeyaan sifaatka ilaahay buu ka mid yahay subxaanah waa qurbi daatiyana wuu jiraa qurbiga labaadna waa qurbi cilmi ah oo ixaato iyo cilmi ilaahay inuu nagu koobay ah daat ahaan buu noogu dhow yahayna ma diidayso inuu culuwi ahaan daati ahaan u sarreeyo ma isdiidayaan ma isdiidayaan marka saxaabadu xadiidku wuxuu tilmaamay samiican sifatu samci basiiran sifatu lbasar qariiban sifatu lqurbi oo ilahaynu u dhow yahay iyo wax kastooo kuu dhow ilaahay baa kaaga dhow qurbiga waxyaalaha ku tusinaya fastafiruuhu uma tuubuu ilayhi ina rabbi qariibun mujiib qariibun mujiib buu ilahay ku tilmaam subxana wa tacaala isku tilmaama waidaa sa'alakana waa inoo imaan doontaa xadiidkana waa kana marka sifatulqurbi ilaahi wuu leeyaha sifadiisa qurbiga ah iyo culuwigiisa daatigaana ma isdiidayaan saa tilmaanay inakum idinku satarawna waad arki doontaan rabbakum rabbigiin kamaa sida tarowna aad u arkaysaan alqamara dayaxa leylata albadri habeen afar iyo tobnaadka laa tudaammuuna laydinku ciriirin maayo fii ru'yatihi ilaahay aragtidiisa fa in istadactum haddaad awoodaan anlaa tuqlabuu inaan laydinkaga adkaan calaa salaatin salaad tukashadeed salaadaasoo qabla tuluuci shamsi qoraxda soo bixideeda ka hor ahaatay waa salaadee waa subaxa iyo wa salaatin salaatu qabla quruubihaa dhicitaankeeda ka hor ahaatay waatee casarka fafcaluu sameeya labadaa salaadood maskaxdaada iyo miyirkaaga iyo maankaagu intuu joogo labadaa salaadood ood macnaheedu waa maxay kutusinaysaa haddaad salaada tukatid ilaahay waad arkaysaa qiyaamada oo qof ahlu salaad oo ilaahay wax ka aqbalo wanaagsan tahay muttafaqun calayh xadiidkanu muxuu ka hadlaya waad u malaynaysaa waa soo marree ru'yatullaahi ilaahay in la arkayo ayaynu waxa weeyaan waa kusoo marra horay ru'yada ilaah ahlusunna waxay qabaan ilahi waa la arkayaa makhluuqiisana waa ka sarreeya qolyana waa diidan yihiin jahmiyada iyo inta u taliyaan ilaahay la arki maayo leeyihi qolyana waxay leeyiin ilahi waa la arkayaa laakiin jiha laga arki maayo madhabka marka salaf saalix ayaa madhab saxa ah ayib markaasuu ilahay wuxuu ku tusaaleeyey kamaa tarawna alqamara leylata alqamar waxa la isku ekaysiinayo waa tashbiihu ru'yati biru'ya dayaxa soo arki maysaan ilaahina waa arkaysaan ee ha u qaadanin in loo ekaysiinaya ilaaha iyo dayaxa in la isku shabahaya ma ah ma aha ilaah iyo makhluuqa midna isma shabahaan ilahay cidna uma eka mana shabaho ee aragtidaa dayaxaad arkaysid qofka caawa soomaaliya jooga iyo kan halkan jooga iyo kuwa halkan joogo tiradii ka batay qolo inta meel ku xoonsana leeyahay dayaxiioo afariyo tobnaada bay isku riixriixayaanu leeyahin anaa arkaya anaa arkaya weligiin ma aragteen arki maysaan qof walba meesuu ka arkaya khalaas sidaasoo kale ilaahay waad arkaysaan aragtidiisana isku eli isku ciili iyo ciriiri maysaan midna laakiin ma aha sida dayaxa aan u koobayn oo dhinacyo badan uga fiirinay ilahay dhan walba inaad ixaado ku samayn kartid ma ah laa tudrikuhu absaar wey ayib ilaa amhaali haadihi alaxaadiidi ilaa amhaali haadihi tan ayadaa tusaalayaasheeda iyo kuwa lamidka midka alaxaadiidi axaadiidta ah allatii yukhbiru uu ka waramaya fiiha dhexdeeda rasuululaahi rasuulka al sala allahu calayhi wasalama can rabbihi rabbigiina uu kaga waramaya nebigaa rabbiga ka waramaya bimaa shaygiibuuna kaga waramaya yukhbiru ilaahay uu ka waramaya bihi shayga wuxuu ilaahay asagu isaga warramo nebiguna inoo soo gudbinaya sal alay slam ilaa amhaali hadihi alaxaadiid ilaa axaadiistaasi kuwa lamidka midka axaadiis badan baan kuusoo sheegay kuwa kuwa la allatii taasoo yukhbiru uu ka waramaya fiiha dhexdeeda rasuululahi rasuulka alleh can rabbihi rabbiga xaggi bimaa shaygii yukhbiruhu kaga warramaya bihi asaga fa ina alfirqata kooxdii annaajiyata ee badbaadaysay ahla sunnati sunnada dadkeeda ahaa iyo waljamaacati midnimada yu'minuuna way rumaysan yihiin bidaalika axaadiistaas axaadiistaas nebigu ilaahay uu ka sheegay oo kaga warramay way rumaysan yihiin kamaa sidii yu'minuuna ay u rumaynayeen bima shayga akhbara uu ka warramay allaahu alla bihi shaygaas fii kitaabihi kitaabki kitaabka alla wuxuu alla kaga warramay say u rumaysan yihiin buu wuxuu nebigu axaadiidta kaga warramay oo ilaahay ugu tilmaamay inay u rumaysan yihiin min hayri taxriifin leexin la-aan naskii ayagoon leexinaynin laa lafdan walaa macna walaa tacdiilin iyo diidid la-aan wa min hayri takyiifin qaabayn la-aan iyo walaa tamhiilin tusaalayn iyo shabahid la-aan bal hum ayagu ahlu sunnuhu alwasatu dhexdhexaad iyo cadaalad weeye fii firaqi lummati ummadaha kooxaheeda kala duwan ummadda islaamka kooxaheeda kala duwan ummadda eh, muslimada laga hadlayo muslimiinta ummadda muslimiinta ah kooxaheeda iyo dawaa'ifteeda kala duwan ahlu sunnuhu dhexdhexaad bay ka yihiin kamaa ana alummata sida ummadda islaamkuba hiya alwasatu dhexdhexaad ay u tahay fi lumami ummadaha kale marka loo fiiriyo ayib fahum ahlu sunnuhu wasatun dhexdhexaad weeye fii baabi sifaatillaahi ilaahay tilmaamihiisa baabkooda casa qaalib hayo wajalla weynaaye waxayna dhexdhexaad ka yihiin bayna ahli tactiili kuwa diida sifaadka ale aljahmiyati ee jahmiyada ah oo jahmnu safaan loo aaneeyey iyo wa ahli tamhiili kuwa ilaahay makhluuqiisa u ekaysiiya almushabbihati ee ilaahay dadka uu ekaysiinaya wahum ayagu ahlu sunnuhu wasatun dhexdhexaad weeye fii baabi afcaalillaahi ilaahay falalkiisa iyo waxa uu samaynaya dhexdooda dhexdhexaad bay waxay ka yihiin baynaaljabriyati nimanka jabriyada loo yaqaano iyo walqadariyati qadariyada iyo wakayrihim ayaga cidaan ahayn wa fii baabi waciidillaahi ilaahay goodintiisa iyo hanjabaadiisa baabkeeda Eh, waxay u udhexeeyaan bayna almurji'ati murji'ada iyo walwaciidiyati iyo kuwa waciidiyada loo yaqaano oo min alqadariyati qadariyada iyo waqayrihim ayaga qayrkood wa fii baabi asmaa'i aliimaan iimaanka magacyadiisa iyo wadiini diinka bayna alxaruuriyati khawaarijta iyo walmuctasilati muctasilada iyo wa bayna murjiati murji'ada iyo waljahmiyati jahmiyaday udhexeeyaan wa fii asxaabi rasuulillaahi rasuulkii alle asxaabtiisa marka la fiiriyo bayna araafidati raafidadoo qayb shiicada ka mid ah iyo walkhawaarijsa khawaarijta dhexdhexaadooday ahlusunnuhu taagan yihiin baabkani waa baab muhim ah khulaaso wuxuu musanifku sameeyey caqiidada ahlu sunno uu khulaaseeyey caqiidadii ahlu sunna ayuu khulaaseeyey wuxuuna musanif ku tilmaamay raxmatullaahi calayhi ahlu sunnuhu inay yihiin dad dhexdhexaad ah dhexdhexaadkii reer galbeedku yaqaaneen ma aha oo ruuxii ayagu dantooda ka arkana yidhahdaan hebel waa quunyo socod maaha taa wax laga hadlay waa dhexdhexaadnimo cadaalad iyo insaaf iyo xaqnimo ku salaysan weeye marka wuxuu tilmaamay laba waxyaalood laba qolo oo labaduba dhexdhexaad ay yihiin ummada musli ummadda muslim muslimkaa marka la fiiriyo kooxo kala duwan oo tiro badan bay leedahay waxaa dhexdhexaad ugu ugu cadaaladsan ahlusunna sunna waljamaaca balfama qodobkaa ummadaha dunida ka jira mabaadida kala duwan aaminsan marka la fiirshana ummadda islaamka dhexdhexaad u ah wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan sida ummadda islaamkuba ummadaha kale dhexdhexaad ay uga tahay bay ahlu sunnuhuna ummadda muslimiinta kooxaheeda iyo firqadaheeda kala duwan dhexdhexaad uga yihiin ayib tusaale ahaan dhexdhexaadnimada islaamka dadka muslimiinta ay qabaan waxaa ka mid ah ilaahay marka laga waramayo yuhuud iyo iyo kiristaankaoo kale tusaale ahaan fiiri meel bay ilaahay kaga dhaceen oo yuhuud oo kaleeto ilaahay waxay u tiirinayaan waxyaalo ceeba horeyna waa usoo tilmaanay waxay leeyihin ilaahay baa faqiirah soo maynaan soo marin ilaahay baa bakhiil ah ilaahay baa cuseyr dhalay soo intaba maysan oran waa nuqsaan ilaahay ay u tiirinayaan kiristaankuna ayaguna dhan kaleeto markii la fiiriyo ilaahay meel bay kaga dhacayaanoo waxay leeyihiin nebi ciise ilaahi baa dhalay marka xaas iyo ilmay ilaahay u aanaynayaan malaaxidada nimanka loo yaqaanoo gaalada ah ayagu waxay leeyihiin wax ilaah la yidhahdaba ma jiro itus itaabsii iyo ursii iyo dhadhansii halkaasay bay taagan yihiinba ahlu sunnuhu intaasba dhexdhexaad bay ka yihiino ilaahay caruur ma leh oo xaas ma leh oo waxa weeyaan ee wuu jiraayo wuu joogaa uwa ilaahay a qani oon cidna u baahnayn halkaasay taagan yihiin halkaa ay taagan yihiin ambiyada ilaahay markii la yidhaahdo ummadaha dunida ka noor qaal ka mid ihi ah ambiyada meel bay kaga dhaceen oo kaleeto ambiyada qaybna way laayeen qaybna way beeniyeen qaybna way caayeenoo nebi ciiseoo kale waa garac bay yidhaahdeen waladu zinaah soo meel kagamaysan dhicin qolyana ambiyadii bay ku xadgudbeenoo ilaahnibay ka aamineenoo waaba caabudeenba sida nabi ciise kuwan kristaanka u caabudaan oo kaleeto ahlu sunnahu dhexdhexaad bay ka yihiinoo ambiyada ilaahayna ixtiraam iyo rumayn iyo maamuusid bay u hayaan xaq ilaahnimana gaarsiin maaya xagga taxriimka iyo xalaalnimada marka la fiirsho gaalada waxaad arkaysaa waxyaalay jeebkooda inta xarimtaan oo iska xarimaan bay waxay leeyihiin ilaahay baa na faray oo sidaana yidhi waxyaalay xalaalaysanayaan ayaga jeebkooda ah shuqulla uusan ilaahay kulahayn subxaana ahlu sunnuhu sidaa maahana waa dhexdhexaadoo wixii xaaraam ah iyo wixii xalaal ah ilahay iyo kitaabkiisa kaga dambaynaya sunada rasulka sal alay wasalam muslimiintan ka warraba ka wadaa muslimiintu marka waa saa ahlu sunnuhuna sidaasoo kale waxay yihiin ummad dhexdhexaada ummadahan meesha uu ku sheegaya musanifku baltirsada wuxuu tilmaamay inay dhexdhexaad ka yihiin sifaadka ilaahay marka laga warramayo sugitaankooda wixii ilaahay asagu uu isku tilmaamay ama nebigu uu ku tilmaamay ahlu sunna laba qolay ay udhexeeyaan bayna ahli taciili اljahmiya wa ahli tanfiili اlmushabiha labadaa qole udhexeeya ahlutaciilku waa maxay waa qolyaha jahmiyadu ay hogaaminayaano ilaahay wax tilmaamaa u sugi maayaan ama ha wada diideen ama qaar ka mida qolo diidee ha noqoto ilaahay wax ma maqlo oo wax ma oga oo wax lama socdo oo waxawy ma sarreeyo oo waxa weyaan wax ma arko halkaasay taagan wax walba waa nafinaya sababtoo horey baa waxaan usoo sheegnay qaacidaha kullu mucailin mushabbih qof kastoo ilaahay tilmaamihiisa diida cudur wuxuu qabaa tashbiih ah eh. waxaa ku kalifayba waxa weeye wuxuu leeyahay haddaan idhaahdo ilaahay baa nool oo ilaahay baa cilmi leh oo ilaahay baa wax maqla waxaa ka dhalanaya tan anugu aqaan buu leeyahay maxaad samaynaysaa marka waa tuurayaa buu hawsha ahlu sunna marka waxay leeyihiin annagu sifaatka ilaahay diidi mayno qolyahaas halkaasi ku diideen ahlu tamhiil almushabiha waxa weeye waa qolyo odhanaya ilaahay wuu nool yahay cilmi buu leeyahay laakiin waa cilmi shabaha iyo nolol shabaha tan makhluuq ay ah mushabahadu leeyihiin ahlu sunnuhuna qolyaha xaggay ka jiraan waxay leeyiin may nolosha ilaahay iyo cilmigiisa iyo samcigiisa iyo basarkii iraadadiisa iyo doonitaankii sarrayntiisa iyo nusuulkiisa iyo soo degitaankiisa iyo gacantiisa iyo wejigaa soo martay midna tan makhluuqa ma shabahdo marka labadaa qolo halkaasay udhexeeyaan waa baabke baabka sifaatka ilaahay marka laga waramayo bayna almucadilati aljahmiya wa bayna ahli اtamhiili almushabiha labadaa qole udhexeeya dhexdhexaadkaasay taagan yihiin marka mala fahmo qodobka waa qodob qodobka labaad wahum wasatun fii baabi afcaali اllaahi bayna aljabriyati wاlqadariyati wagayrihim jabriyadu waxa weeye waa niman le addoommadu waa khasban yihiin caagaddaas biyahohoo aad tuurtay saysan wax khiyaara u lahayn haddaad saa u tuurtid bay dadkuna wax khiyaara u lahayn oo qofka zinaysanaya ilaahay baa khasboo ku dirqiyeyleyih kan qofka dilaya ilaahay baa sidaa ilaahay baa khasbay leeyihi waa khasban yahay marka addoonkan wax khiyaara ma leh ah, nin baa sheekh wuxuu weydiiyey sheekhow nin baa guri laga soo tuura dabaq ah intuu soo socday baa mid waxbad ku dhufta uusan dhulka imaan dhulka markuu yimidna gaari baa jirayb marka magtiisa yaa loo haystaa markay dhacda ii keenbi hawshaas markaasaa kaaga jawaabahayaa marka qofkaa guriga laga soo tuuray dabaqaa oo aan wax khiyaara lahayn oo aan laamiga gaarigu kusoo dhacaya ka leexan karin oo kale dadku weeyaan oo oh, wax allaala waxay samaynayaan ilaahay baa ku khasbaynayi halkaasay marka ka rideen qolyahaasi jabriya loo yaqaana marka dadku waa khasbay jabrigu waa khasbitaa qadariyaduna waa maxay qolyaha noocaasay ka soo horjeedaanoo qofku afcaashiisa asaga u madax bannaan bay leeyihi qadariyadu wax allaala wuxuu samaynayo ilaahay shuqulku male war ilaahay qofka khiyaar buu siiya laakiin khiyaarkiisu mashiiada ilahay buu hoos imaanaya iyo doonitaanka may wax allaala wuxuu qofku samaynayo shuqul ilahay kuma leh wax ilaahay uu kala socdo male labadaa qolo dhexdhexaad bimu ahlu sunnuhu ka yihiinoo addoommada ilaahay baa u taliyaa sax laakiin khiyaar buu siiyey haddana ma khasbano oo khiyaar buu siiyo waxay samaynayaan kufri iyo gaalnimo iyo iimaan iyo rumayn iyo macaasi iyo daaco dee cid ku khasbaysaa lama arka ayaga unbaa rabitaankooda ku samaynaya ahlu sunnuhu marka afcaasha ilaahay labada qoley udhexeeyaan maaqa qolaynu haynaa aljahmiya almushabiha aljabriya alwaxa weeyaan qadariya soo afar maa afartaa qolo qolyana baabu sifaat ay ku aafaysan yihiin qolyana baabu afcaalilaahi ay ku aafaysan yihiin afartaba ahlu sunnuhu dhexdhexaad bay ka yihiin wahum wasatun wa fii baabi waciidillaahi bayna almurji'ati walwaciidiyati min alqadariyati wagayrihi marka la fiirsho waciidka ilaahay iyo hanjabaadda ilaahay dadka xumaha sabeeye uu hanjabay ahlu sunnuhu laba qolay u udhexeeyaa qoliyo loo yaqaano murji'a oo leh mar haddaabaad muslim tahay macaasidaa aad samaynaysid iimaankaaga waxba dhaawac u geysan mayso haddaad zinaysatid haddaad dadka laysid haddaad waxxadid haddaad wax kufsatid haddaad dadka xamatid marba haddaad iimaan leedahay iimaankaagu macaasidu wax dhiba u geysan maysa leeyihi marka waxaad rabtid walaaqo halkaasay taagan yihi murji'adu waa kuwa qolyo waciidiye la yidhaahdana waxay leeyihiin wax dembiya haddaad gashid diintaad ka baxaysa xataa meel dhexo xooga ma jirto may dembi ma gashay khalaas wax ilaahay uu kuu dhaafayo lama arko dunuubta kabaairta ma bal uu dhaafaya gaal baaba tahayba labadaa qolay udhexeeyaana waxay leeyihiin qofkii iimaanka lahaa ee muslimka ahaa macaasi hadduu sameeyo dee macaasidu way dhibaysaa dembigiisii oo dhibbay u geysan iimaankiisii iyo daacadiisii sidoo kaleeta rajo iyo caaqi buu leeyahayo waa muslim oo dembigiisu mar hadduusan gaalnimo gaarsiisnayn waa muslim oo qofku hadduu qof dilay iyo haduu zinaystay iyo haduu waxday iyo hadduu wax dhacay iyo hadduu been sheegay dunuub kabaairuu ku jiraa laakiin maaha inuu diintii ka baxay mar hadduusan xalaashan ahlusunnuhu marka labadaasay udhexeeya fi baabi asmaa'i اliimaani wاddiin alasmaa waa magacyada sharcigu uu bixiyo waxaan waa gaalnimo waxaan waa islaamnimo waxaan waa fisqi waxaan waa daaco magacyada sharcigu uu bixiyo marka la fiirsho iyo diinta ilaahay xaruuriyada iyo muctasilada udhexeyn xaruuriyada waa khawaarijta oo khawaarijtu waxay leeyihiin dee qofkii dembi weyn gala wuu gaaloobaya qofkii dembaaba wuu gaaloobaya diintu ka baxay qofku dembi galo halkaasay ka rideen muctasiladuna kama agfoga adduunka magaca loo bixinayo qofkii dambaabay bay ku kala aragti duwan yihin oo dembiga weyn galaye aakhare inuu ahlu naar naarta ku waarayo waa isla ogol yihiin haddaad been sheegtid khawaarijtu waxay ku leeyihiin diintaad ka baxdo gaal baata laakiin ahlu eh, muctasiladu waxay ku leeyihiin annagu gaal baata ku odhan mayno muslim baa tahayna ku odhan mayno laakiin haddaad agtada ku dhimatid quburaha muslimiinta kugu daray mahayaana gaaladay kugu daray haddaad dhimatidna naar baad ku waarin haddaad nooshahayna magacaagu waxa weeye almansilatu bayna almansilatayn gaalnimana kugu sheegi maayaan islaamna kugu sheegi maayaan labadaa dhexdooday ahlu sunnuhu u dhexeeyaanoo waxay leeyihiin qofkii hadduu dambaabo macnaheedu maaha isla markaba otomaatig inuu diinta ka baxayo hadduu asagoo dembiilaa dhintana mashiicada ilaahay buu hoos yaalaayo wayaqfiru maa duuna daalika liman yashaa ciduu rabuu ilaahay u dhaafaya dhankaa marka laga fiiriyana waa ka dhexdhexaad markii la fiiriyo saxaabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama ah, fii baabi asmaai aliimaani waddiini bayna alxaruuriyati walmuctasilati oo dhan waa wada socdaa labada qolo waa khalday labada qolo waa wada socdaa iyo wa bayna almurji'ati waljahmiyati jahmiyada iyo murji'adoo dhinaca intaasay kala dhex marka marka laga hadlaya saxaabadii nebi moxamed waxaa jirta laba qolo oo ku xadgudubtay raafido qolyo loo yaqaano oo saxaabada nebiga ku xadgudubtay ridwaan ullaahi calayh ku xadgudbeen qaar bayba waxay ka aaminsan yihiin saxaabada ilaah inay yihiin oo kaleeto cali oo kaleetay ku xadgudbahayaan boos ilaahnimay gaarsiinayaan qaarkood iyo qolyo khawaarijhu oo dhanka kale ka aaminsan oo gaalo ka aaminsanba gaalay ka aaminsan yihiin marka qolyahana gaalay ka aaminsan yihiin qolyahana qaarkood waxay ka aaminsan yihiin xataa cali inuu nabinimada asagu ku mudnaayo malku jibriil baa nebi maxamed kula kufay mooyaane oo halkaa la aadoo la diyoobaye ninkii nebiga ahaay oo la rumay nebiga laga dhiga caligu ah halkaasay ka dhaceen marka qolyahan labadaa qolay u dhexeeyaanoo saxaabadii nabi moxamed ahlu sunnuhu raxmad iyo wanaag iyo taradi iyo cizo iyo sharaf iyo karaamo iyo bilgiya maamuus bay u hayaan xag ilaahnimo iyo nebinimona ma gaarsiinayaan farqigaasaa marka udhexeeya qayb baa inoogu dhimaan qaybtan insha allahu tacala waqtigaa dhacay darsiga soo xiga ayaanu dib ugu noqon doona insha allahu tacala wallahu aclam sal allah wbaark calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi